رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤسدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات العاديات سورة دي هذا محلها سورة العاديات waxay ka mid tahay baad marka suuradihii makiga ahaa ahay quluu dhaha muuminiinta bismillaahi magaca ilaahay baanu ku bilaabanhaynaa suuradan allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanhaya allihii arraxiimi naxariista gaarka naxariisanhaya qaala tacaalaa rabulcusa wuxuu yidhi waalcaadiyaati dabxaa waalcaadiyaati fardihii baadi marka ordahayay baan ku dhaaran buhi ilaahay weerartamahay tadbaxu xaalay sawdaynaysa baadi markaas khayshaasi dabxan sawdayn falmuuriyaati kuwii baad markaas hurin hayaan ku dhaaran buur ilaahay baad taqdaxu baad qadaxan ayagoo baad markaas qoobashooda baad markaas iyo adimahooda dhagaxa iyo baad marka waxay ku dhacayaan dab baad mar soo tuurahay falmughiraat kuwii baad weerartamahayaan ku dhaaran buur ilaahay subxaan aroortii oo fa aarna kacinhay waayo bihi bilcadwi orodkaana qacan boodhku fa wasadna dhexdhexaysanhay bihi binaqci xaalay ku dhahan yihiin jamcan jaaca baad bartanka u galahayaad ina alinsaana insaanku lirabbihi lakanuud rabbigii baad mid diidan badan weeye oo ku kufrin badan intaasaan ku dhaaran baan waayo markaas fardihii mujaahidiinta ilaahay diintiisa lagu koryeelahay kaasuu ilaahay ku dhaartay ilaan farduhu shay lagu dagaalamo kii oo xayawaana kii waa lambarkow maroodi baan la mid noqon karin geel baan la mid noqon karin baqlaan la mid noqon karin shay kale oo la mid noqon kara faras libaaxna allah ka dhigay ma jiraan baad si gaarahuna nabigu calayhi salaam xadiidkii saxaanka alkhaylu معقود في نواشيها الخير إلى يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام الخيل فرده معقود في نواشيها فودودا mid lagu guntay weeye الخير خير baa lagu guntay إلى يوم القيامة أحاديث bartoodna waa isdaba mari الخير خيركي معقود mid lagu guntay weeye في نواشي الخيل fardaha foodooda lagu guntay baad ilaa yowmi alqiyaama aljru wlmanam ajr iyo haniimo baad marka farduhu lamid ma ah farduhu faraskani baad markuu dagaalka faras baad si fiican waayo dagaalka baad u yaqaano u tababartay uu yahay ilaan adigan baa dad bani aadamka haddaadan dagaalka aqoonin oon tareerinkabaad dagaalka iyo waayo habkabaad marka hore aadan aqoonin adi laftaadu ma ogtahay ibir baa tahay shafka shafka keen dagaal uma baahno alxarbu khadacaah buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xarbadu baad dagaalku kada wey waayo marka sir wey caalsaaraha la iska qaadan khatar wey marka dagaalku baadle markaas caalsaaraha la iska qaadan khatar weeye sidaa darteed marka inaad dagaalka qumaati loo barto lagama maarmaan wey sidaa dartee marka faraskii yaqaana dagaalka ninka wada asagaa ka inkaara dagaalku ka dheereeya welidaha maroodi haddaad ku dagaalanto geel haddaad ku dagaalanto keligaa haddaad dagaalanto hanimadii lasoo helo hal unbaad qorin baad leedahay faras haddaad ku dagaalanto farasku laba qori buu leehay adigii fushana qori baad leedahay saddexdaas idinku suuridi yaa lagu suuridi waa faraska keliya laba qori buu leehay adiguna qori baad leedahay fuushana asaa ka khatarsanayso maarta farasku ha saasuu ilaahay ugu dhaartay marka fardihii baad marka weerartamay dagaalka qaaday farasku karri iyo farri unsan xayawaan kale yeelan karin buu ilaahay karri iyo farri dagaalka baad xayawaan kale ayna lahayn yuu ilaahay leeyahay farasku intuu boodo yaa laga yaabaa baad markaas hadda baad markaas oo meeshan baad uu ku dhaxdhaco fawasadna bihi jamcan cadowga bartankiisa waxaa laga yaaba hal mar haddana inuu agga waa fudud iyo u boodo isla waqtiiba rogaalaha haddana xagga lagu soo celiyo kuma aqbalaya rati haddaad dhan u yar orosiiso waad marka meesha da qoran weyd intuuna noqon baaba lagu diliba lagu soo gaadhiba waad farasku maya isla waqtigaaba meesha uu ku boodan waxay waqtigaaba intaad gesbo haddana xagga u boodi haddana baad xagga u boodi baad midda kale farasku markuu dagaalka barto asagaaba diliba raggi waa kan ilaahu leeyahay waladiyati dabhan dabhan yadbahu dabhan asagoo sawdaynaya <laughs> asoo ordi baad markaa ordayo kolku ninkii baad markaa waxa intuu boodo iyo labada qoob jeenay hore iyo ku dhufan ninkii baad kolku lag asagaba <laughs> ku tuman baa leeyahay markaas qoonta ninka ku istaagaba adiga ma dirin ma soo gaarin Hmm, booti intuu soo boodu ku dhufa ninkii adimaa markuu ninku dhaco asagoo reemi halib waa ninkii waad waxan ku tumra ku dilahaya dabxan waa isfiir hadda hinraagaabaad uu hinraagahayo marka farduu lamid ma xayawaanka kale baad alkhaylu way markaas way macquudun fi nawaasiha alkhayru ila yawm alqiyamah nabigu ilaahay salaatu wasalaam ciyaar ma ayaga markii ilaahay ku dhaartay wal khayli eh, marka wal aadiyaati wal khayl baan ku dhaaran buu ilaahay wax lagu dhaartana way mudan yihiin diinta ilaahay wax lagu koryeelahay way shayga diinta ilaahay lagu koryeelahay way kii koobaad ka noqon xayawaanka Soomaaliya wal khayl fardihi baan ku dhaaran buu ilaahay خيشيد العاديات أرديسي بعد مركز ورك تضبح حالي صودين سبب ضبحا صودين اسكم أرده فرس كبال ريك سبح انت أرده هي بعد مركز وصودين هي انت وين راقي وقوحي بعد تضبح حالي صودين سبب ضبحا فالموريات كوي هورين هيان كدارن بعد أفرأيتم النهر التي تورون طبكي لشيد هي بعد أها ahay macnaha qawrigan waa hurintii baad markaas intii baad madagtii wax la jajabiyo dabka baad laga soo saarayo oo kale baad ama laba dhagax ninkii reebaadiya si fiican u ogan laba dhagax kolkii la isku dhufto ama saa qaraf la isku siiyo dhagaxan kan waarta maartay oo yar oo yar dhaldhalaala oo waxaga si badan waliba ay kolkii saal isku sida garaablaanki uu la deg deg deg dhagax ka dhig ama laga dhagax hadii hore isku dhifto ama waabo kan hadii kolka aad xeel qod haya ama waxaan haya kolka dhagax birto ay ku dhacdo maxay sameeysaa soo dhimbiile kama duulahayaan dhimbiila ka duuli baad fardaha marka aroortii weerartami baad qoobkooda markuu dhagax ku dhacayo saa uga duuli ma dhimbiilo mm, dhimbiilaysa uga kacanhayaan falmuuriyaati kuwii hurin hayaan ku dhaaran baa leeyahay baad qataxan horin baad yaani dhimbiilaha baad qoobkooda ku dhac dhagax ku dhacayaan mar dhimbiilaha ka tuulahayaan baad yaa laba dhagax oo la isku jiida qaraf la isku jiida amal sidii oo kale yaa laga dhigaa leeyahay baad falmughiraati kuwii weerartama hayaan ku dhaaran bur ilaahay آه فالخيل الموريات غدحا واي هورين تهورين هيبا مركا قوبشودا آه كهورين هيبا دبكا فالمغيرات فالخيل بعد فرده بان كدارن المغيرات ويرر هي صبحان ارورتي بعد ويرر ارورتي بعد لو يقانا سوما بعد آه ويرر قمني واون ارورتي بعد صبحان ارورتي بعد ويرر واي كو دقن بلالهي oo fa atharna kicin hayba bihi bil adwi oradkaas naqan board baad fardaha de saa wada orday oo isgarab galay board inuu ka cibaado wax la fogeysanba فأثرna kicinhaya bihi بالcadوi oradkii baa sababtii نaqcan ama فaأarna kicinha bihi bالصubحi fii waqti subxi naqcan boor kicinhayabaad ama makaankii baad boorka kicinhayabaad oo fa wasadna dhexdhexaysanhay bihi binaqci boorkii xaalay ku dheehan yihiin jamcan cadow baad ku dhexdhacahayabaad jamc baadhan baad cadowii baad bartanka u galahayabaad farsi la iskama taagnay ogow soo soo lali soo lali baad cadow iyo gaaladii baad markaas ay asaga saaxiibkiis iyo bartanka u soo gali baad ay ama kala fiijin ama ku dhufan ama kala eri baad ilaa ay meel taagnaan mahay fawasadna dhaxdhaxaysanahay waaya khayshaasi baad bihi bil naqi baad xaal ay ku dhahayiin boorkii baad jamcan جمع بعد أما به بعد الصبح وقت الصبح بعد النقعا جمعا جمع بعد دحقلهي جمع دحقلهي marka waa meelihi ismiga iyo ficilka in la isku cadfo isla mid waa ismi asmaadi mushtaqaadka ahayd yukhrijul hayya min al mayt wa mukhrijul mayt min al hayy labada wada fiir ficilka ismiga ficilka lagu cadfay baa kana waa sidoo kale wal aadiyati fal muriyati fal mughirati fa atharna laysa فالمثيرات لما دي سمعت فاثرنا بعد marka waxay ku cadfan tahay wal caadiya ku hormay iska cadfan tahay baad فوصدنا به جمعا انت اصلا ما لو سو دارنايا ان الانسان انسان لكنود بالمديد بدن ويل ربه لنعم ربه ربي نعمتي انه كشكري mid baad marka diida badan way ku kufrin badan way naxmada rabbigi insaanku mid ku kufrin badan way mhm. kii hadee gaal ah waaba gaalo baad le marka asagu ka hadal male annagii baad muslimiinta lafteena naxmadu ilaahay noo naxmeeyay shukrigeedii baadle marka inaan gudan alla nagu yara laa ilaaha illaa anta waqaliilu min cibaadiya shakuur maxaa yeelay ilbiriqsigii la arkaba ilbiriqsigii la arkaba nicmada baadle marka aad haysato neeftaaso in yar lagugu dhaji in yar neeftaas aad neefsanaysa in yar lagugu dhaji fiirba adiga way kale waxaas ka dahay gacantaasoo kuu dhaqaaqi weyd ishaasoo wax kuu firin weyd carabkana kuu hadli waay dhegtana wax kuu maqli weyd war waxaas ta fiirba kaadada tirmisurta waa kugu dhagan tahay warba iskama haynaba ilbiraqsigii la arko waxaad u baahan tahay nacmada kugu socota inta ila egta fiiri baad iyo waxa la kala wado inta xubinta taada dhaqaaqaysa soo maarif beerka haduu shaqo wadna haduu shaqayn waayo maxaa ma dhaqaaqdo ya inta wada maalin walba beerka waa ka wadnaagi shaqaynay ilaahay Allah wadniba istaago haduu iyo istaago waa dhib ilaahay saacadii la arkaba yaa ka shaqaysiin haya waad fiiri baad ya adi kala tashan hay ma adaaba ka war hayaba aad iska orduna iska cunayska caabuna baad waqti la arko baad dhahdii la arko biyaha iska cab waxaga xagan iska seexo xagan iska qosol warba iska ma haysid baad iyo nacamadii waxaad haysa baad tii guud baad markaas adig kaliga mayada dabeeshan artay seexas ay noo daqiiqad haday istaagto wax nool ma nafta ku haadhi daqiiqad dabeeshaad aragtaan ee hawada leeleys hadii la joojiyo bas وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون هذا بفير بعد ما كنا انت لقت يا با اركو كو حمدين هي يا با امه نق هي وكبا ور هي انغا لفتينا بلدين ولا بدي سوق فاف ان الانسان انسانكو لكنود ويمدي دبدن وي انكرد بدن وي لربي لنعم ربي ربي نعمه ugu nacmeeyo baad inuu ugu shukriyo insaanku baad lamaya وانه انسانك لشهيد مدكم مخرجتك عوي على ذلك ارنكاس نعمooyinkii rabbigi inuu kanuud ku yahay ay oo san ku shukrineyn asaga isku maqraatiga ama wa innahu wa inna allah rabbigu baad la shahidun midkum maqraatiga way ala dhalik arinka adoonkiis rabbul izza baad markaas ay uu ku cadeyn haya wariya waxa Soomaalida sameeyna Soomaalida sameeyna namadan Soomaaliya ku yisna maxaad ugu shukrin weeyay indhaha meermeerin maxay tiri markaas wainahu rabbigu la shahiidun midku maqraadiga ooy calaa dalik kanuudka insaanku baad diidada iyo inkirka nicmada rabbi baad markaas uu kanuud ku yahay wainahu rabbigu hadana wainahu insaanku insaanku wainahu insaanku la shadiidun midku daran weeye lixubbil khayri lixubbil maal maal jaclina insaanku waa mid aad maal jacayl baa la yiri aad waliyo maalka jacaylkiisa ugu daran adduunyada birbirkeeda waa waxay dhib ka taagan tahay dhib waxay ka taagan yahay adduunyadii adduunyadii iyo waadle maalkii quruxdeedii caajiladii waana loo soo dedejiyey waana la soo hordhigay biyo la cabo waxay gudaan baan aragnay gabadh la guursada wada way noo muuqataa waxay gasho guri la dhisto beer la tabcado wax la cuniyo wax la cabo waan u jeednaayo waana lagu walciyo waana la soo hordhigay annaguna waan tabar yarrahay shaydaan iyo naftaannadiioo baadle marka ammaaro ah iyo shaydaanoo kugu walcinhayo baadle kuu qurxinaya shahawaadka kuwii jooga aakhirana gadaal baa la mariyey waxay gashay waxa gudatoona maanaar waa naloo sheeg bas wax tagay oo ka yimid oo soo arkay mali waxaanu ka aragnay haba yaraatee ma jiraan gadaal baa la mariyey insaankuna degdeg wa khuliqa alinsaanu cajuulan baa layidhi khuliqa alinsaanu min cajalin khuliqa alinsaanu min cajal degdeg raashinka laguu soo wadaaba intaa yaa nafta ayna sugi karin baa inta laguu soo wado yeena sugi karin baad naftu waa degdeg waxa ka qabto waad aakhira waad marka iyada waxaad wali arag way sugideedu baad markaas way ku adag tahay baad naftii baad sidaa darteed baad marka intaan birbirka ah ilaa wax yar oo rabbul izza baad uu sugay baad gomadooda baad rabbul izza baad uu sugay gomadooda maahine waxay kala gaal iga daaya waxay kala dhaan birbirkan u muuqdo baad markaas naftii khuliqal insaanu min ajal degdega birbirkan baa la raaci baa adduunyada baad wa innahu wa innal insana insaanku la shadiidun mid ku daran weeye li hubbil khayri li hubbil mali mal jacaylki baad mid ku daran weeye baad afala ya'lamu miyuuna ogeyn baad insaanku idaa buuthira markii la soo baad le faago la soo saaro ma fil quburi quburta waxa la wixii ku jiray banaanka la keeno آه والقد ما فيها وتخلى بنانك markii la keeno oo waxusila waadila soo saafi garay maa fi suduuri laabaha waxay ku sugnaa waxay sir ahaa waxay caqiide ahaa waxay baadligaalnimo ahaa qalbiga niyo ahayd oo ninkuba nin xumaan niyooday nin xumaan caqiidaysnaa nin wanaag caqiidaysnaa alla wuxuu qalbiga joogay bannaanka la keeno inna rabbahum rabbigood dadkaas la khabiirun mid og inuu yahay baad oo jazaynhaya khabiirka bimacnaha la mujaazihim bay ka dhigan tahay maantaba mid og oo yacnii ogaalkiisa ku jazayn waa yowma idin maalintaa bihim iyaga mid og oo jazaynhay inuu yahay miyuuna ka warqabin baa layidhi afalaa yaclamu miyuuna ogayn insaanku idaa buctira bada markii lasoo firdhiyo lasoo faago maa fi lqubuuri qubuurta wixii ku jiray markii lasoo saaro oo waxusila lasoo sooco bannaanka la keeno maa fi suduuri laabaha waxay ku sugnaa wallaahu yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur waala waxay laabi qarinays ilaahay horuba u ogaa inna rabbahum rabbigiin waay inna rabbahum waaya kuwa dadow marka ama dadka badle rabbigood iltifaad ahaan baa waxooga iltifaad ahaan inna rabbahum waaya dadka rabbigood yowma idin maalinta alla khabiirun mid og inuu yahay baadle markaa dadkii bihim iyagii baadle mid ogoo ka warqaba inuu yahay miyaynan baad umminad insaanku ogeyn baa yaani la khabiirun macna mid jazayn hay inuu yahay oo nin walba niyadiisa xumay iyo niyadiisa sanayd ay nin walba lagu jazayn hay baad sheekh baa ku jiray hadana waa wada joognaa waa wada fadhinaa Soomaa waxa laga yaabaa talaaban wada waxna oo dad daahirkii waxaan u egnahay baad isku dhan wax u wada wada oo masalaaban ka waa islahaynaa oo waan wada tashanhaynaa oo sidaan yeelaa baan leenahay ama wax fiican wax ma ka tashanhaynaa haddii la ducayo la yidhahdo ilaahu nin walba niyadiisa u raac inun bay habaar ku noqon baad innagaa wada fadhin hadda waag daahirka dad waxaa wada wada ilaahu nin walba niyadiisa u raac haddii la yidhahdo inun bay habaar ku noqon baad ninkii niyo xun haddii niyadiisa ilaahu raaco soo halaag maaha waa halaagsan wastabaar ninkii baa la qalbigaba xumaanka ugu haya ninkii baa arrintan iyo khayrka baa aan qalbiga aan ka jeclayn niyadiisa markii loo raaco soo inuu halaagsan ma maaha kii niyada fiicnaan hada ducay u noqonaysa nin walba nin walba niyadiisa u raac inna habaar bay ku noqon inna duco bay ku noqonaysaa marka ninkii niyo xuma ninkii niyo sama ninkii aqoonda fiican ninkii aqoonda xuma banaanka la keenin maalinka ilaahay mana ku jazeeynaya baad ilaahay mana jazeeyn bismillaahir rahmaanir rahiim suuratul qaari'a qaari'ada suuradeedii hada mahalluha suuratul qaari'a sida loogu magac daray oo marka qaari'adaba qiyaamada magac waayo magacyadeedii magac kamid ah waayo suurad makii aweyaba la qiyaamadii iyo wixii ka dambeeyay baad waa janno iyo jaxiima iyo suuradu baad ka hadli bismillaahi arrahmaani arrahiim quluu dhaha muuminiinta bismillaahi magaca ilaahay baanu ku bilaaban allihii arrahmaani naxariista guud naxariisanay allihii arrahiimi naxariista gaarkaa naxariisanhay baad alqaaricatu buu ilaahay midii ka weynaysay dadka baad wadnaha goynaysay baad wadna gooya alqaaricatu tii ka weynaysay malqaaricatu maxay tahay baad la kawiya tii kawinays dadka wadnaha baad la ku dhufanaysa wamaa adraaka maxaa ku ogeysay muxamadow malqaaricatu qaarica waxay tahay baad weligaaba maada arag haddaan baa lagu sheegi lagu bari weligaaba qiyaamo dhacay maada aragi maxaa ku ogeysiye baad marka adeegeedii shidada inta laagta iyo argagaxa iyo naxdinta ay leedahay intuu leegyahay alqaaricatu waad la midii kawinaysay malqaaricatu midda wax ka wisaay maxay tahay wama adraka maxaa ku ogeysiyay muhammadow mal qaari'atu qaari'a waxay tahay baad argagaxiyo baad waxay tahay maxaa ku ogeysiyay baad ay taqra'u way ka winaysaa bani aadamka baad quluubtiisi iyo badankiisi bay naxin oo argagaxin oo ka win yawma maalin bay ka win yakuunu الناس dadku ay ahaan hayaan kal faraashi baalalay oo kale baad al-mabthuuth illa firriya ama yakhrujuuna min alajdaad kaannahum jaraadu muntashir qabrigii markii laga soo baxayo waad marka saas sida baaraleydii baad markaas ay kadibna baad markaas loo meeshii haddana looga yeedhay baad markay aada hayaan muhdiciina ila daaci kaannahum jaraadu muntashir muhdiciina ila daaci kadibna baad dhanbay u jahaysanayaan ilaa ayoh kolka horena waadle markaas dhinacna kala faraashil mubtad kolka horeeyay baad soo baxan dadkii waadle meel jaha iyo turan lahayn saas iga daba wareegahaya kolka dambe baad dhinac u jahaystaana farahood iyo waxagooda ayax ila ayaxu baad asagoo iska daba wareeg hadana jahule hada hada dawrtid baad ayaxan dhinac u socdo inaad dareemin baa laga yaabaa baa saamu isaga daba wareegiba shinida lafteeda waa saas oo hada wayarta way koobanta dhinac u socotan baad garanay laakiin hada hada dawrtid saamu bay isaga daba wareegaysaa saamu bay leedahay hadana dhankaas u socotaa waad garna waalaayadii way ku dhaafi ku dhaafidan baad ku garan maahayne haddaad ayada daatadeeda dhowrtid saaman bay isaga daba baad xagee u socotaa garan ba meesid baad saaman bay isaga daba wareegi xinaad asagoo fara badan saaman isaga daba wareegi kolka dambe asagoo jaha u yuugsaday la arki baad waxay ka hadhaa ka hadhee laakiin baalaydu ayadu jaha male saaman bay isu daba marmari unay baad baalabiyoodkii iyo balanbaalisti iyo kuwan jahana ba uma socdan baad wayska saaman isu daba marmarahayaan baad hmm. kal faraashi lmabhuuth dhibaatada wey dhibaatada dadka haysta iyo argagaxabaad marka ku jira iyo rafaadka wey waa jidii jahaal loo laayay watakuunu ahaanayso aljibaalu baad marka waxa dadka uu kal baalalay oo kale u noqday dhibku intuu leeyahay lagu sheegahaya maxaa qaarican ah loo yiri wadnaha baad la kawiya oo abaargaxyo maxaa loo yiri ahe dadku baad saasay noqon hayaan baa tusaale lagaasi ogow buurihii ugu adkaana watakuunu ljibaalu buurihiina waxay ahaanhayaan kalcihni suuf oo kale baad almanfuushi baade lalaf bixiyey ama suuf baade markaas la firdhiye oo kale baad taasoo kale ahaanaysuuf mhm. baade la burburiyey oo lalaf bixiyo siday dabaysha u qaadim u yahay kaasoo kale ka dambana hadee wayba kasii dariyo habaan waayo markaas mumbahaa fa kaanat habaan mumbathan wayba kasii dari فكانت هباء منبثا ويبكسي الدري آه بوريه ولا بربرين آه هدنا ويسعون هيام ولا رجل وترى الجبال تحسبها جامدة ولا بربرين وأيان هدنا فضيت كبعض مركز وحلقة دقي بعض مركز صوف للف بحياة كلا بعض فضيت كدبنا بعض مركز قدام بيسا وحلقة دقي بعض هباء منبثا فكانت هباء منبثا والإبر وتكون الجبال بوره نبال ويهان هيان مالين تاسك العين المنفوش صوف بعد مركلا لف بحيي او كلا بعد مركاس اما لفردي dadkii marka laba qaybood bay noqonayaan fa amma man thaqulat ninka yuslaato mawazinuhu wazanadiisi khayrka amaashiisi wanaagsana iyo tii xumaaba labadiiba la wasni oo laba kafood lagu kala ridi kafadiisii baad marka xasanaadku hadday hoos marto ee cuslaato oo tii xumayd baad lala kaco fa ninkaasi fii ciishatin raadiya nolol baad marka raadi macnaa lagu raadi yahay raadi noqonay noloshu ma raadi noqonayso majaas baa la yidhahdaa fii ciishatin nolol raadiyatin oo raadi ah nolol baa raadi noqoto fii ciishatin raadiyatin saaxibuhaa saaxiibkeedu raadi ka yahay taasi baad marka ku sugnaan hayaabad fa ummuhu hiya aljannah markaas fa ummuhu hiya aljannah ayada damba ku tusinay soo socota baad hooyadii marka jannay noqonaysa u dunmahay fa amma wa amma man khaffat ninka ay fududaato mawaaziinuhu mawaaziintiisa xasanaadka la kacay sayiadka hoosta mar la ilaaha illa anta wal iyad billah xasanaadkiisiba yaa fududaaday sayiadkiiba hoos u degay فأم فهو كاسي في عيشة ساخطة نرال بعد مركا صاحبkeedu u cadhaysan yahay xun uu ku sugan yahay tii hore soo yaa soo sheegtay ihtibaak baalina fa ummuhu hooyadii haawiyatu haawiyo way marka naartii haawiyada lagu hoobanahay kaasa hooyo oo habaan hooyo maxaa loo yiri soo ugu dunmi baad ilaan waladku hooyadii u dunmaa sooma haweenku markay intay geed isugu yimaadaan ama ku sheekaystaan ama meel isugu yimaadaan oo wada hadlaan kolka la kala dareero muxuu sameyn cunug walba hooyadii tafta qabsan sooma ama ciyaalka keligood ha soo tagaan ha isu yimaadaan ciyaalka ciyaaraan mid ha la dilo muxuu sameyn dad kaloo dhan fiirmay hooyadii musku sii deyn baa kala dilo sida ayadoo dadka wada adag kulligii hooyadii muu dulmi ogow كل هان dadka kala dhan baad hadii unigan la dilo meel kale uga can hooyadii mu aadi baad oo inta hooyadii isku tuuri baad hooyadii mu dunmi baad ah hooyadii mu dunmi ku soo weerax buu og yahay baad way dumi ayaduna hadii saasay naaru jahannama ugu dunmahayaan ayaduna u dumi u soo dhaweyn baad laa ilaaha illa anta فأما من دولكي ثقلت أي عسلات موازينه وزنديسي بعد حسنات عملكيسي وناكسنا مركي لميزامه hadiiba le cuslaadaan oo kii xumaaba le uu kor maro fa huwa ninka waaye marka mankaas fii ciishatin nolol mid ku sugan buu ahaan baad raadiyatin saaxiibkeed uu raadli ka yahay baad fa ummuhu hooyadii hiya aljanna hooyadii jannatulma'wey noqon wa ammaa man khafad ninkay fududaato mawaasiinuhu baad le wasanadiisii xasanaadkaa fududaaday kuwii cuslaaday fahuwa kaasi fii ciishatin saakhita nolol badle saaxiibkiisubaa aad u nacabyo ula caos kaasuu ku sugnaanhaya fa ummuhu hooyadii haawiyatun acaadana allahu minha hooyadii haawiyey noqon baa layidhi wamaa maxaa ku ogeysiya muxamedow hiya haawiy waxay tahay haawiy waxay tahay maxaa ku ogeysiya hiya taasi naarun wey naartaas oo xaamiyatun kulul naar kulul weeye baad haawiy naaru kulul aad kulul weeye baad ah, ilaahay hooyo noogama dhiga taas bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu takaathur badsashada baad le suuradeedii iyo faantanka anaa kaaga xoolo badan iyo anaa kaa wiilal badan هذا محلها أيضنا سورة بل مكي هوي بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لها مؤمنين بسم الله مقع إلهي بانكم بالله اللي الرحمن نحريس تقول نحريسنا اللي الرحيم نحريس تقار كان نحريسنا قال الله تعالى ألهاكم التكاثر ألهاكم وحيد المشغول يدضو التكاثر وآيه كلا بصشو بصشو ay tafaakhur macnaha faantan oo anaa kaa maal badan anaa kaa wiilal badan aad ku faantamaysaan aad bagsa aad anaa kaa badan anaa kaa badan aad su badnaan sheeganaysaa ay aad su badnaan sheeganaysaan anaa kaa maxay badan anaa kaa maxay badan hatta zurtum ila aad ka booqataan al maqaabir qubuurti baad ila aad ka dhimataan anaa kaa wiil badan anaa kaa maxay maal badan anaa kaa ilmo adeer badan anaa kaa laan dheeraysan qoyska anaga ka badan aniga maxay faantanka maad ku jiraysaa taratanka maad ku jiraysaa adduunyada baad taratanka adduunyada maad ku jiraysaa ilaad ka dhimataan oo qabri ka gashaan dayn maysan inta ka horeysa baad alhaakum waxa idin mashquuliyaalay التكاثر بعد marka taratankii adduunyada ah tafaakhurki التكاثر التفاخر way faantankii maal badnida aad ku faantamayseen iyo wiilbadna wakada حتى زرتم من ka booqataan المقابر qubuurti aad ka tagtaan oo din walba ileen qabrigiisi baad dam u booqanay baad ila halka ka gashaan baad ama حتى زرتم من ka booqataan oo ka xusta ka soo hadal qaataan المقابر maqaabirta asxaabteed aniga ka wiil baan ka ani laba wiil baa iga dhimatay haddaan labadaa wiil inay ka dhibateen baad anaa kaa wadaan lahaa kuwa qafriga jira kol aa soo tirsataa baad kuwa qafriga jira kol aa soo tirsataa baad aabba intaasu dhalay baad hadayna waa in kaay hebel kaay kaaba dhintay baad annaga ka idin ka badnaan lahayn baad maxay kuu tari baad kaay kaaba dhintaan ay ka badnaan lahayd hatta zurtum milad ka booqataan macna ka soo hadal qaadaan al maqabira qubuurti baad asxaabti ku jira kolay kallaa baad ka reebtoonaada leeyd war waxa iska joojiyaa leeyd ka hadhaa leeyd waxa tafaaqurka ay faantanka iyo waxa iska dooy iska daay ha ku mashquulina lay sawfa ta'lamuna waad ogaan doontaan baad markaa arrinka aad sameeynaysan cidibtiisa waad naftu markay idinka baxayso ayadoo idinka bixin xaaladda nasciga yaad ogaan doontaan baad xaqadu waxa ahayd sawfa ta'lamuna waad ogaan doontaan baa la yiri baad ah, cinda nasci thumma kalla hadana way ha ka reebtoonaadaan baa ka reebtoonaada waxaas sawfa ta'lamuna waad ogaan doontaan fil qabri qabrigaad ku ogaan doontaan waxaybaad la kulantaan iyo arintaasi baad markaa cadhibta ay leedahay mashquulkaad ku mashquulayseen waayo markaas tafaakurkee waxay la mida waa kalla ka reebtoonaada baad low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini ogaalkii baad yaqiintahaa ee qumanaa haddii aad ogaan lahaydeen faantankiinna iyo waxaad samaynhaysaan haddaad ka warqabi lahaydeen lamaa alhaakum takaauru can daacati rabbikum rabbigin daacadiisa kolaba takaaur idinkama mashquuliyama hadaad xaqa ogaan lahaydmuxuu nabigu calayh salaatu wasalaam low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira walle waxaan ogaya haddaad ogaan lahaydeen oohintu wa idinku badan lahayd qosalku wa idinku yaraan lahaa baa lyidhi qosalkan faraha badan waxba idaan ogeyn oohintan yar waxbaydaan ogeyn baad oohintiinuna way badan lahayd qosolkiinuna wuu yaraan lahaa marka ilaahay wuxuu yidhi haddaad ogaan lahaydeen kollameedaan ku mashquulsheen baad markaas jawaabki low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen takaafurka iyo waxaad ku sugantihiin baad cidhibtiisa baad cilmalyaqiini ah, yaqiinta ogaalkeedii baad macnaa cilmigii yaqiinta ahaa waayo haddaad ogaan lahaydeen lamaa alhaakum takaauru takaaur baad idinma mashquuliyeen can daacatillaah ilaahay daacadiisa marnaba idinkama mashquuliyeen lawallaahi yatarawunna waad arkaysaan baali latarawunna lawallaahi tarawunna waad arkaysaan ood arkaysaan bal aljaxiima jaxiimaad arki doontaan waxa lala oylahay baad markaas qosolka lala yarin lahaa waa latara lawallaahi yatarawunna waad arkaysaan ood arkaysaan الجحيم جحيم أركيسان باي ثم لترون هدنا واد أركيسان أركيسان ها جحيم عين اليقين يقين تباد عين تيدي باد أركيسان باي waxaa laga yaabaa kolka hore meel fog baad holo ceedi iyo inaad waxba ka arkaysay baad waad aragtaay moogta hadda waan ognahay ninkii mu'mina uu yaqiinsan yahay cilmu al-yaqiin bas uu aynul yaqiin waaye ma hayo عين اليقين ما هي لكن هذا نكي مؤمن waa yaqiinsan yahay laakiin markaad aragto jahannama aynul yaqin yaqiinta aynteedii baa durba ahay kolka qumaati baad markaas aad u aragto holaceedi iyo khalqiga baad lagu gurahay iyo masaskii abasuku balaayada dhax ordays oo dadka lagu ciqaabahay markaad aragta waad iyo silsilada balaayaheeda adu yaada gelinba laakiin aad aragto qumaati baad caynuulyaqiin saakan waaba la geliyeyba waaba lagu dhex tuurayba wuu dhadhamiyeyba wuu gubtayba xaqulyaqiin buu haystaa kaasi marka xaqulyaqiin ah, wuuba dhadhamiyeyba asagu baal hmm, hmm, hmm. ilaahay hana gelin ثم لترون والاركيسان والاركيسان بالها جحيم عين اليقين يقين تا عين تدي باد اركيسان بالي وا توكيد معناها waxa suura gal yiraahdeen taa hore baa majaas baa suura gal lahayd ah ogaal baa loo waxa in la oran lahaa taasa lagu bixinaya عين اليقين يقين تا عين تدي نفس اليقين baad ar u arkaysaan ثم لتسالن kadibna waa la idin weydiin baa layawma idin maalinta aan naciim nacmooyinka rabbi idinku nacmeey adduunka waa la idin weydiin baa way nabi xadiiska sunanka kaleey salaatu wasalaam nacmada u horeysa oo la is weydiinayo maalinta qiyaamada alam nusahhi jismak ya abd wariya jismiga soomaana ku caafinin walam nurwika almaa albaarid soo biyaha macaan maana ka dharginin baa laleeyahay baa nacmada u horeysa lagu weydiinayo baa waryaa caafimaad jismiga maana ku siin waa lagu weydiin nacmada dhan laakiin kowga laga bilaabi waryaa caafimaad jismiga soomaana ku siinaha maxaa jismiga aan caafimaad ku siinay maxaad ku samaysay ma annagaad baad marka ma ilaahay baad ugu yaad ku caabuday oo rabbigii ku siiyay baad miyaad ugu shukri naqday oo xubnaha suu ilaahay ugu talagalay miyaad ugu muxaysay mise ma ahe duurkaad la gashay ilaahay maada ku caabudayn haddaad rabto meelabaad marka iyo baadil iyo wax jin iyo wax jaan baad xubnahaagi iyo badankaaga caafimaadkaaga aad ku mashquulinaysay baad shayga warray lagu weydiiyay baad biyahan qabow ee macaan qurqurada aragtay baadka biyahan macaan ee lagu qurqursiye lagu aan bixinayo ma ku shukriday baad marka nacmadaas oo rabbigii baad markaas ma u hogaansamay waa iska cabaysay una waa iska kacaysay ah seed yeelaysay baad markaas shayga horeeyo lagu weydiin wayaan aahay nabiga kaleey salaatu wasalaam aahay xadiidkii baad muslim saxiix ah maalin buu nabigu soo baxay ama habeen ذات ليله او يوم يوم nabigu soo bax haduu soo baxay wuxuu arkay Abu Bakar صوب حي مر هدنا بعد عمر واكن وصوب حي نبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أخرجكما من بيوتكما ولا هذه وأمرك ساعة وروقت كان محا غريهن إنك سو بخير نبي عليه الصلاة والسلام way dhaarteen waxaan wallahi ya rasuulullaahi gaajo man guriga la joog weyn gaajo man guriga uga soo baxnay oo la joog weynay ba ha wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam anigana ka idin soo bixiyay ba soo bixiyay ba ay anigana kaa idin soo bixiyey ood gurigiinna ugu jiri weydeenba anigana isoo bixiyey koonkan ilaahay u abuuray makhluuqaadka yaa ugu fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa shakii maa nagaga jirahaa gaajo ihaana ninkii moodi ama wax uun sakaraada ruuxii gaajooda dhintay ninkii moodiyow hmm, fiiri baad lisaan looma aabayeelahayo dharag baa meel taalla loogu talagalay adduunkani daartani waxaa weeye daaru tacab daartii raaxadaba meelbaa loogu talagalayba mhm. biqadri maa tatacannaa tanaalu maa tatamannaa rafaadka aatan ku rafaada qadarkeed iyo tamanigaagu baad marka aakharana ayuu u badnaanhaya kolkaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga kadibna kolkii laga yimaado ummadeenan maxamedida yaa ugu fadli badan abu bakrin asidiiq uma cumar ibnu khadaab waa saddexdii ugu fadliga badnaa gurigoodana nin baadle markaa fiir gaaja ugu jiri waay hadda guryaheenna baadle guri beri aroorti ama caawa intii wax la leeqe laga waayo laga soo boodiso lagu helay waa adagtahay gaajo maan wada sheeganaynaa ogow gaajo maan wada sheeganaynaa ogow kii la yiraahdo kaalay gaalow ama wadda lagu sii qaado waxaad moodi in xajki lagu geeyo waa xajki waa lagu geenayaa kaalay in la yiraahdo moodi farxadda iyo suri reereynta iyo waxa ma gaajo qabo maxaa dhib haysa bal fiir adigu wad nicmadii meel walba ilaahay uu keenay meel walba iyo mesh joogay ilaahay nicmadii uu keenay ma jirto waxa baad wax ku xamdiyo wax ma jiraan baad kii la yiraahdo caawa waad markaas ama maraykan baa lagu geyn ama meel kale lagu geyn لا إله إلا أنت جنة الوسيلة إن لقين بعد مديبا فرحات يسوع يهر هدي لي دعاء وين دعاء سب الأول ما دعاء سنجري لا إله إلا أنت دعاء هدي لي إله بس لحد هذه ماشي خير كوا شيء ولا تبغى المركب ماشي يقول دعاء وهذا بس لحد ماشي الله قوم دير سرينا بقول لا إله إلا أنت حدات إله ماشي خيركم مري حتى بقول ماشي خير هذا سوى دي دي هايبة ماشي إله يسهر ويقول دعاء ولا وداد بلا دعاء جزمي هذه هدي كذا إنا لله وإنا إليه راجعون warwaxani waa la daartani macna ma leh bari waa say saxaabadii uga dareereen oo taabiciintii uga dareereen oo salafkii uga dareereen mutaqaddimiintii uga dareereen mutaakhiriintii uga dareereen aabaadeenii awyeeniyo kulli ilmaheeni aan dhalay ay uga dareereen un baan bari uga wada dareerayna daartan beri waa iskaga wada tagaysa hamoodi maad wuxuu maal lagu sii joogi ma lagu waariye kolka muxuu sameeyay inna keena buu nabigu kaleey salaatu wasalaam abu bakar baa markay ya umar baa saxaabi baa la soo aaday ansaari ah. saxaabigii baa markii la yimid guriga asagoo joogina ka maqan baa la yimid islaantiisii baa aragtay baa way soo dhaweysay marhaban marhaban way markaanba waa ahlan si fiican buu soo dhaweysay gabadh marwuu ahayd khayr ilaas iyo saxaabiyada hebaa nabigii labadiisii saxaabi fadhiisay way sallallahu alayhi wa sallam saxaabiga aw hebel buu yiri biyo macaan buu ku maqan yahay tiri ha asagoo baad marka uu fadhiyo nabiga iyo labadii saxaabi iyo soo baxay baad marka saxaabiga haduu arkay alxamdulillah habu ilaahay ku mahadiyay buu maa axadun akrama alyowma way markaas odyaafa axad aniga baale maanta iga marti wanaagsan maa axadun akrama alyowma minii adyaafa axad aniga maanta iga marti wanaagsan lama arkaayo alxamdulilah rabbi alcaalamiin wuu tagay beertiisii beer baan u lahaa intuu laam ay racuma soo gooyabaad oo timir iyo rudabkii hadda bislaaday iyo busrigan weli qumaanta u bisaanan isugu jira baan iyo caruurkii iyo rudabkii oo bislaaday iyo kii timirta qumanahay oo ingegay baan kolkuu aayar uu soo hordhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisii saxaabi iyo aayar mindi qaatay adhigiiba waadle marka la aaday nabigu uu dareemay calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi iyaaka walxaluub iyaaka or adhiga irmaan iska jir ilaa ninkii mirqaansan yahay arkay moogta faraxsan yahay nabigii baad war hoy adhiga irmaan iska jir buu adhiga irmaan ha gowraco adhiga irmaan iska jir buu nabigu calayhi salaatu wasalaam intaan uga jeeda baa markii intii uu neefkii u qalay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii khaliif ay cuneen oo haddee la dhargay baa la markaa tamarkii iyo baa la hilibkii iyo baa la cuno la dhargay oo la soo baxay mu nabiga calayhi salaatu wasalaam wallaahi nacmadan inuu ilaahay idin weydiin buu yiri baad maalinta qiyaamada nabiga calayhi dharagtan aad dharagteen baad guryihiinni gaajaad uga soo baxdeen haddana kuma noqonaysaan baad ilaa idinkoo dharagsan mooye maad wallaahi buu idin weydiinmu nabigu alayh salaatu wasalaam baad nacmadan tadabaad bal fiiri baad ragga gaajada hadda uun gurigoodii baad markaas u joogi waayo ilaahay nacmadan uu siiyey oo hadda fiiri baad tee ugu mudnayd ah yuu nabigu ilaahay waa lagu weydiin baad meeqa nicmaan haysana iyo saanu iimaan la'nahay baad uga darinay baad rafaad baa na dilay oo gaajaa na dilay oo kan baa na dilay oo keer baa na dilay alla innal insaana lirabbihi lakanuud nicmada waa la markaas insaanku meel fog baad u malaynaysaa adigu dhowr baad seen nicmada saan innaba loogu shurinaynin ilaahay wuxuu na siiyay xaqi caafimaadki xaqi baad barwaaqada laba habeen haduu roob nagu do fatahaad baa dhacday intaas waxba dhacay waa la baabaayo dhowr guri baa dumay oo ummaddu ha soo gaaraan saddex bilood hadduuna roob diin abaaraa dhacay oo waxaa laisku sii daayay oo biyaa balaa halaso laa ilaaha illa anta rabbiba waa laga jeedsaday baad meel kale loo ambabaxay baad wax laga helaba ثم لتسألن ولا سؤالي أو لا سؤالي بالي والذين سؤالي أو الذين سؤالي والذين سؤالي أو الذين سؤالي يومئذ مال قيامة عن النعيم نعم وإنك أدونك لسكسي ولا سوي دين بالي suuratul casr casriga suuradiisii hada maxaluhaa bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi magaca ilaahay baanu ku bilaabanaynaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanaya allihii arraxiimi naxariista gaarka naxariisanaya baan marka suuratul casri suuradii makigaaba iyaduna ka tahay wal casri qaala tacaala rabbul cuzza wuxuu wal casri zamankan ku dhaaranay ilaan zamanka guudba waa la iska yidhaahdaa muaasiriin kolka hadda la soo inta isku zaman abaad ahlul asri zamankan ahlkiisa in la soo ay wal asri zamanki waxa kala suura galabaad ah maalinka baad intii kamid kayd oo asarkii ahayd ay intaana in looga jeedo baad markaas bacda zawaal shams ila ghurubiha ila asrkii waa la oran jiray wal asri asrkii baan ku dhaaraa waxaa kaloo suuragal bada salaadii baad casar ilan salaadaha salaada ugu fadli badnadi baahay salaat lwusطa xaafidu cala salawaati wasalaat lwusطa salaat alcasr salaada casar baahay walcasri salaada casar baan ku dhaarane ina alinsaana insaanku lafii khusrin khasaara mid ku sugan wey insaanku waa khasaarsan yahama insaan jinsul insaan khasaara muu ku sugan yahaba ganacsigiisoo dhan noocuu yahayba diin iyo dunya waa khasaarsan yahaybaad ila aladiina kuwii mooyeen aamanuu iimaanka dhabta laga helay oo wacamiluu camal fale asaalixaat acmaasha wanaagsanaa la imanhay oo tawaasaw isu dardaarmay fiimaa baynahum dhaxooda bilxaqi xaq isu dardaarmahay macruuf is amri munkar iska reeb oo watawaasaw isu dardaarmahay bisabri sabirkii baad musiibooyinka ku dhacay waayan markaas diintaada oo baad markaas lagu sugnaado iyo daacadii lagu sugnaado baad shidada iyo mashaqada ay leedahay in lagu sabro baad isu dardaarmahayobaad macsiyada macmacaankeedii waxa in laga sabro way isaga dardaarmahay kuwaas mooyeen baale marka insaanku haddii saacad kasta ood joogto iyo daqiiqad kastaoo joogto xugun unbaa kugu tawaquf bilaashkuma ah bilaash ma ah sidaa darteed marka inaad macsiyo ku jirto inaad dhaca ku jirto ninkii macsiyo ku jira inuu khasaarsan yahay saacada ma muran baa kulli taas waa iska khasaar iska caday hadaad mubaax ku jirtana ayada lafteeda waad khasaarsan tahay maxaa yeelay daacada ku jira ka ka koon marsan Soomaaba maba dambi dambi laakiin daacad daacadii ayada lafteeda sii fiir waxa laga yaabaa shay daaca inaad ku jirto shay ka akmalsana oo kaaga fadli badna kaaga ajir badna inaad marka aadan ku sugnay hadayada lafteed kolkii loo fiiriyo kan xaggan waa khasaaray ku tahayba jahadil arka marka khasaara saad kaga fakataaba iska yar way yar tahay baad inaad mar walba akmalka saacadii la arkaba daqiiqadii la arkaba shaygu ilaahay ka doonaya kii ugu kaamilsan aad ku sifaysan tahay uh-uh. zaaid bay u yar tahay baad sida lagu helo baad ay wal asri baan ku dhaaran buu ilaahay innal insaana insaanku la fi khusrin khasaara mid ku sugan weey illa alladina kuwi mooyeen aamanu mu'miniinta ahaayeen rumeeyey bimaa yajibu bihi liimaanu wixii in la rumeeye waajibay dhammaantii baa la rumeeyey oo wa camiluu camal falahay asaalixaati acmaasha wanaagsana unku dul sugnaa acmaasha wanaagsan weligood macnaha wadadaun ayagu hayaybaad walidaaba dadku ale waxay u daran yihiin kolkiibaale markay dhallinyarada yihiin oay hor leeyihiin fooftaan sida qaalibka ah, roogmitaanka dadku sida qaalibka intooda badan wuxuu islaamku toobad keenaa rogmitaanka wuxuu islaam sida qaalibka marba hadaa islaam ahay kolka rurinku baa afartan jir u dhaafo konton dhex jir u gaaro inay salaada tukado oo bal isyar xusuusto oo awoodiisa u dhaafto jirkiisa wada way ka cibra qaato oo marka tabaryaraanti wax uu dareemo oo caqligiisa uu ka inuu soo noqdo toobada rogmitaanka u badan laakiin fooftaanka way markay shabaabadu hor leedahay ma badnaba markaas eh, shahwadaas iyo naftiyo shaydaanka inay la kacdo unbay u badan tahay hadda ciyaaraha iyo waxa dheeray yaa u badan iska dhallinyarown iska dheh odayaal mid mid iska fiirsad in la arka waa laga yaabaa laakiin qaalibu maaha sooma fiiri baad markaa shabaab dadkan ay la kacaysaa baad markaas oo shahwad iyo xaraarada iyo birbirka iyo quruxda waxaan ay u yar hor leeyihiin baad markaas anagu muxuu yiri kaleey salaatu wasalaam ninkii dhalinyaro oo ka soo hara dadkaas dhalinyarada baad markaas ay adduunyada u hilaacaysa ninkii ka soo hadho daacada rabbi u hadha maxaa layidhi sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillu maxaa ka mid ahaa washaabun nasha'a fii cibaadati lamid ma ninkii dhallinyarnimadiisaba cibaadada intuu la qabsado daacada ilaahay ku barbaariyo maya maalinta qiyaamada carshay ku waarsan buu lamidii dhallinyaradii baad intay dhallinyarnimadooda ku fakatay kolkay baad aqriyeysteen waaweynadan soo rogmaday toobad keenay la xugun maaha baad washaabun washaabatunna waa lamido washaabun nasha fi cibaadati rabbihi baad ay ma badna baad markaas dhallinyaradu inay koow cibaadada ay la bilaabato ma badna ogo إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا مؤمنين وعملوا الصالحات بعد يران يكوب وهذا مركا عمل كاكو سعودي هو تواصوا سدر دار ما هي بالحق حق سدر دار ما هي وتواصوا سدر دار ما هي بالصبر صبر كي بعد سدر دار ما هي مصائب هذا يكون دعوه هذه بعد مركاس مشقه بعد مركا iyo way cibaadada بعد adayga ay leedahay in lagu sabro shahawaadka iyo baad markaa waxyaalahaas waayo xun xunka habaad in laga sabro isu dardaarmahay baad kuwa umbaan ayagu khasaaraynin bale bismillaahir rahmaanir rahiim suuratul humaza goonjabinta baad suuradeedii hada mahalluha qulu dhaha muuminiinta bismillaahir rahmaanir rahiim suuradii makigaaba iyaduna kamid tahay baad suuratul baad markaa humaza lafdigan hada humaza baa lagu magac bixiyay qaala ta'ala waylul likulli humaza waylun tognaareed baa likullin waylun hoogii halaag ama waylun tognaareed baa likulli humasatin goonjabiyo kulligii baad u sugnaadaa leh midka dadka wiilka jabay maal kolkuu caayi ama saas ama carab ama farta baad laku fiiqi kaasoo maarti khaa'in humasahaasoo baad lumasatin caabayn badan baad muuminiintii muslimiintii caabayn waxaan fuqarada ah waxaan masaakiinta ahba waxa sakaraadka wada wada ee waay aan lafiisa baan facayni baa waay muxuu yu kale aan facayni wax u tari baa humazatin badalu mazatin kaasa usugnaaday baa namaamiyada hadana aybeenta baa namiimada iyo waraamwariyada baa xadiid baa sanadkiisu baa uu sugan yahay ah asanid kala duwan qaar kamida ah xasan ah culimada ku tilmaameen ninka uu hooseeyo baa ninka la yiraahdo sanadkiisa baa shahrun xawshab oo ibn hajar kuwa xaafidku baad uu leeyahay baad waa xasan xadiid sanadka uu irjaa inta kale waa sahih oo yiri baad xaafidka nuuruddin al-haytami آهي وكسغن يا نبي وحول عليه الصلاه والسلام شر عباد الله عباد ادومها الهي اما اشرار عباد الله ادومها الهي كوا ugu shar badan اشرار عباد الله ادومها الهي كوا ugu shar ka badan المشاؤون بالنميمه kuwa waraan wariyada u socod badan weeyaba dadka isku diraba adoommaha ilaahay dhan waa la idlaaqay ashraaru cibaadillaahi adoommaha ilaahay kuwa ugu sharka badani almashaa'una binnamiima namiimada isku dirka baad kuwa la socdo weeyaba ummadda dhaxdeeda ba المفسدون بين الأحبة dadkii isjeclaa baa le dhexdooda fasaadigoo isku dira baa le markaas waan wadaad iyo wadaadkeedii isjeclaa zawji zawjadiisa isjeclaa baa la isku diri baa ilaa reerkiiba ka dumo ama khilaaf iyo buuq la geliyo baa aabbaheedna ahow saad kaga fakata baa way adag tahay baa meesha ka u shar badan tahay baa reer baa le nabadoo isjeclaa is dhaqan hayay baa ayagii baa markaas ummad baa le markaas jeclaa walaal ahayd yaa dhexdooda wax la dhigi hebel baa kan ku yiri hebel baa saan ku yiri hebel baa kan la yiri Eh, laba kooxood laba waayo markaas beelood laba waxibaad marka ifsaadku walba haddii uu kala weyn yahayna dhibku wada iyo uu si kala uu si kala badnaan hayaaba ay Soomaalidu waxay yiraahdaan laba beelood warsan ma kala wado dii laba beelood loo kala degan yahay warsan ma kala wado hadda tusaale ahaan qoxootiga kala kala soo hadal qaado xagar dheer ifo dhagaxli dhagaxlay baa aan kan baan nahay oo keer baan nahay keer baan nahay reefay wax ka sheeg reefa kan sida waa isla dhahay sida ayuu is amaaray wax ka sheeg aga dheer wada kadalik waa basaab laba tuula isku dhow tuuladii saas weey tuuladii saas weey adhow saas adiga faalasa waliga ba ku wadbad laba urur kana ururka saas waa saamba waligi la wadi baad la isku mashquuliyo waxaas waxaas wax la isku mashquuliyo ma aha baad المفسدون بين الأحبة أحبة دحوذ بعد مركة كلا وفسادية شرار بعد عباد الله تعالى بعد الباغون للبراء العيب النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك بريقة oo aan wada markaas ceeb aan lahayn ceeb u raad raadiyo baad sumaragt ay muslimiintii ruux ceeb la'aan ceeb u raadi hebel saas u yahay kolkaad hebel saas u leeyahay lafdigaasi laba macno xambaarsan yahay manduuq iyo mafhuum manduuq ninkaas ku caabisanaysa hebel waa bakhayl hebel baad ee waasa hebel kan boo yiraahdaa orkaas marka muxuu yahay anagu saamiy mafhuumkuna waa saa adiguna waa is ammaanaysaa asagina waa caaysaa baad hebel waa bakayl anuusa bakaylmi mafhuumka waa saa moogta hebel baadle markaas waayo wuu hadal badan yahay anuma hadal badni hebel baadle wacayba anuma cay badni baad gabadhaasi way foolxun anuma foolxun Eh, marka lama rabo shiraaru waay marka cibaadillaahi dadkaasa noqon baa layidhi baad ha ku sifoobin marka kuwaas ay sifadoodii baad waylun tugnaareed baa likulli humazatin waaya ceebeeye kulligii baad lumazatin isku macnaba laga dhigaba ama weylu likulli humazatin goonjabiyabaadle kulligiibaadabaadle marka indhahii waxa ugu ishaari baadle ku cay kaasoo lumazatin caabayn badan baa leey alladii baadle kaasoo jamaaca waaye kulmiye maalan maal kulminhay oo wacadadahu maalkii tirin baa leeyid baad maalkiiba kulmi ay tirin baadle xisaab ay meel hebla intaa meeshaas boqolkaas hadii wax qabsada ah, lagama soo qaadi kare wax kan ka uraafa mooyeen boqolka yaa la kala dhibin la ilaaha illa war boqolkan ha weelaynine rabbil uzza wal muxuu leeyahay xad qudsigii war hooy af xidhin baad oo nacmadeedan ka af xidhabaad war hooy maalka ha koobin oon aniguna nacmadeeda ka koobto ilaaha ilaaha hadii saxiixa baad hada tira boqolka lama taaban karo boqol ka badan oo ilaahay ku siin lahaa ya <laughs> afka ayuu ka ka xidhbahay baad nacmad ilaahay af xidhin adigu baa lagu yiri baad لا توعي بعد هويلنا او فيوعي الله بعد عليك ادينا الهي او كا ويلست بعد لا تحصيها كوب بعد او فيحصي الله بعد عن الهي بعد ادينا او كا كوبت بعد الذي بعد همزها سو جمع قراءه سبعيه بعد كل من بدن in badan bal meel maanta kulmin oo bari kulmin oo bisha kulmin oo bisha kale intaasoo sanad maana ururin badan maalka jamaacaduna baa hal mar baa durba kulmiyay maalka isu keenay jamacana baale markaas in badan maalka ururinhay maalin habeen bil waayo bilo sanad sanadyo intaa baad ururinhayen haldhowyeynhaye baad jamaca baad la kulminhaye maalan oo wacadadaw haddana tirinaya kuubahaye baad xisaabi baad meel ii dhig baad xisaabi meel dhig ah taabanin baad wixii aan dadka beerxaan baan wax ka siisiinhaynaa baadu baad markaa waayo qaraabiyo waxay ka doonaan yaxsibu baad markaas xaalu um malayn hayo ama yaxsibu wuxuu um malay la iska istinaabsada أن ماله مالكيسو أخلده مد وارنو يهي باد ورهوي مالكان أدونك ما كو أدكو ماري باد مود ساد باد أول وحي سيريس إيه مالك أدو رقيسين بدك تلقى قبان ركلو ما كو وار وارسن مالكاغو نبي عليه السلام حو يري وواحد أدوكو باد لعنتو waxaad ka xidhatood baaliyeysata wax hor inta baaxatay weeye baad maalkan kale ragan kugu xamdinaynin baa ka dhaxli baad raganka waxa dirma ka dhaxlibaad yaxsibu wala wuxuu u malayn ama yaxsabu wuxuu u malaynaya anna maalahu maalkiisu akhladahu inuu waarinayo moodibaad walakum waariyo kala bal asaa ku dilibaad inuu wax ku tar iska daayo asaa ku dilibaad bal wakaas wuxuu lacag lagu arkabaad waa yaan lagu ugaarsanin baad asaga <laughs> ku soo jeed kuna difaac maayo baad waa ku diliba iska daa inuu ku waariyo baad kallaa waayo ha ka hadhaalayd insaanku baad ha ka reebtoonaado maalkaas uu sidaa u ururinhaya ugu dadaali caabaynta baad le muminiinta dadka beriga uu caabaynhayo arintaas baad le muminku waayo insaanku baad le ha ka hadhaalayd law wallaahi yumbadanna waa la ridi oo la ridi baa layidhi baadle marka insaankii baadle filxutama saa yeele baad naar xutama baadle burburiyaa lagu tuuri baa layidhi midka muminiinta saa u caabayn badan oo maalka baadle sidaa ugu dadaalhaya u koobahaya naar khudama lagu tuuri baa leeyahay waad kallaha ka reebtoonaada baad marka ficilka xun ayabaynta muuminiinta baad marka maalka dadaalkiisa baad ka reebtoonaada leeyahay la wallahi yumbadan waa lagu ridi oo lagu ridi oo lagu ridi baa leeyahay fil khudamati naar khudama lagu tuuri baad wama adraka maxaa ku ogaysay maxamed umal khudama naar khudama waxay tahay maxaad ka taqaanaa baad waxaad ogaan kartaa ma ahabaad هي تاسي نار الله إله نارتي سوي المقدة له نهيبات سنة انتي لهورن هاي النبي عليه الصلاة والسلام بعد موقوف عبد الله بن مسعود waa laga dhigay baad oo si kun sano loo hurnahay baad markaas ay guduudata hadana baad kun sano hadana kun sano loo hurnahay madoobaad ugu dhameystay fahiyal ana sawdaa nabi hataa sidii u madowdahay baa qiiqa leen isku cilin kulka la hurnayo qiiqa inuu ka baxo lama ogolay mugto waxa dambe isaga madowaan hadii waxaan qiiqa la isku cilinayo baa naarta baad sida loo shidahayo oo baad marka aan dameeynin hiya taasi naarullahi naarta ilaahay way al muqaddatu lahuninahay allati taaso tatali'u baad marka daalacaneysay baad markaas ay u dhacaysay calal afidati qulubta baad qulubtaada wadnahaaga u dhacaysay baad wadna xanuun badan dab taabtay maxaad wadnahaaga dabka wadnahaaga taabtay xanuun ku leeyahay mugto qulubta wax loo soo qaadan Eh, wadnahaaga dab taabtay maxaad u maray xanuunkiisi waa meeshuu joogaba allatii taasoo tatalicu waaye markaas u dhacaysoo gaadhaysay cala alafidati quluubti wadnihii wadnayaashii baa markaas dadka u gaadhaysay innahaa naartaas mu'sadatun baa mid la dabooli way caleym korkood qab albaabadii baa laga neefin maayo neef iyo qiiqi waxa lagama sii deynaya baad musadatun bal mid lagu dabooli way wada calayn korkooda baad fi amadin tirar xaalay ku sugan yihiin wala mumadadatin la taagay tirarku ma tirar dabaha ma tirar biraho lagu silsiladaynba mo ilaahay baa garab tirar baad markaas jahannamo dhaxda ka taagan oo lagu silsiladayn ay ma aha baad waxaan la sheegay waa tiir baad marka dab ah way oo lagu gubahayo ay intaba culimadu way yahaan baad fi camadin xaalay ku sugay intii baad le la taagay suuratulfiili maroodiga suuradiisii baad haadaa maxaluhaa suuratulfiil suuraddii maroodiga waxay ka mid tahay baad le baad le makigeeda baad بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مركز سورة الفيل وحاها هيد بعد مركز مروديغان لوغو مغع داري nin la odhan jiray baad abraha oo malikul yaman ahaaba markaas baa leeyay yaa wuxuu dhisay kacbad baad marka al kacbal yamaniya uu ugu waxay kaniisad buu dhisay waayo kacbal yamaniya uu ugu macadar hayo uu leeyahay dadkan kacbadan kaga soo leexin baad leey marka dhabta ah oo taydaran u soo leexin mid caaway reeb bani kinaana ah araba un baa xanaaqay aayan buu kaniisadu qurxinayo la adduunko dhan baan ugu soo yeedhiyo kacbadii baan kaga soo leexin intuu aayar dhex baad habeennimo ayaguna ku dhaxaaray buxaarka ay jidaaradii wax dhan wada marmariyay haddii u arkay wada madaxweynihii naashnaasha ayuu leh adduunko dhan baad meesha ugu yeedhiyo dalxiis uga dhigi ay isugu wada yimaadaan hadduu arkay cadhu asagina mala yidhi haddaaban soo dumin waayan buuri badan bay baad marka qolyahaasi baad ay baad carbeed dadka waxayna hayaa gebigeeda waan soo dumin ciidamaha iyo awood waaligeedash buu soo waxayo baad markaas maroodiyaal mid maxamuud la yidhaahdo u weeya hogaaminahay dhowr iyo maroodiyaal lagula soo duuli bas baad markaas intaasoo ciidan geesh kula soo kacay marka reer qureysheedna hadaba markaa way iska tabariyar yihiin waa macnaha reer makaad waa markaas waxay u qumi karaan iyo cool ay ka hortagi karaan iyo waa midna ma ah koolkii baa marka uu ku soo dhow yahay yaa iyagu baa reer makaad iska qaxeenoo buurahay filan ilaahay oo beydkaaga difaacay yidhaahdeen buurahay fuuleen baad usoo socday usoo socday usoo socday waale markaas maroodigii weynaa waana sanadkuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam culimmadu irhaasaadka nabiga soo dhaweynada nabiga waale markay tirinhayaan bay ku tiriyaan waa arrin sugan waale marka ayay ku tiriyaan culimmadu markaas kolkiibaale markaas ah, inta badan tafaasiirtu way soo hadalqaadayaan safuu xataa uu idin soo hadalqaadiyo baale markaas baxrulmuxudki kulli way soo qaadanhayaan inay tahay baale markaa sanadku nabigu dhashay baale oo irhaasaad ka mid tahay kolkiibaad marka uu kusoo dhow yahay maroodigii oo isma jeeraybaad wuu diiday baad inuu aadaba inuu galaba baad kana wuxuu yidhi baad gebigeedaba waan tirtirahayaa waan dumin bas kolkiibaad uu diiday baad marka la waxay way asna uu ku dirqanhayaba ilaahay baad shimbiro uu ku soo diray ha yar yar shimbirtii la arkaba saddex lacag bay gacan way mar lugtana shimbir waxay ku wadaa dhagax lugtana waa dhagax kale ku wadaa gafuurka dhagax bay ku wadaa dhagaxyaan yar yar oo sida gumac oo kale lagu tilmaamo way soo ordiyay kan miduma dhalada kaga dhufan dhaasadu kaga dhahay dabadu ka bixi waa gumaca ila waayna ma kan nabaad miduma dhalada ka dhufan dabadu ka bixi baad mid asaga iska futar rogan baad kii gafurka ku weydana mid ku dhufan baad markaas bas sidii baa alla ku baabiyay baad wama ya'lamu junuud rabbika illa ma ilaahi baa olku baad Ah, shimbiri kugu halaagi ilaahay dubaad ul kula maagabaad ah, wax ka difaacina ma jirabaad ah, bal gantaaladan fiiri baad marka ay shimbiri rida hayaan waxa shaalin kariya baad wax ka baxsan kara midna in jira hata kula waayeenin ana kana baxsan kara dhaawac ka cayn hata ka dhaawac ka meeshid ogow teeba ilaahay wuxuu yiri suuratul fil naamadaas reemakaadna ilaahay baad marka ducada ugu jabiyay meesha waxa uu yimid baad markaas quraish iyo reemakaad aad تعظيم أبدنا ولا مركب بلشدي كلا بال آه أول باب اللي احترامي جري أول باب بيت الله لورنجر أول باب يجي لورنجر وحال جار الله وأهل الله لورنجر هديب إلهي مروديجا إيه ولا كون كدفاع قادن له لاقي هذا كذا آه حتى وانا ولا كون وأهل الله إلا هذا ولا مركب رهبكات يا أيون هذا كسيه حتى قال إيه هذا قال تعالى ولا مركب بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى alam tara alam tara miyaadan ogaanin muxamadow baad ama miyaadan arag kayfa xaalkii rabbiga uu ku sameeyey biasxaabi lfiili maroodiga asxaabtiisii rabbi wuxuu ku sameeyey kayfiyada Soomaali fiir hada dagaalkoodii arrintu ay u dhacday cunayska war qaabkan dadka way markaas loo halaagay ah, miyaadan baad markaa arag ama ka warqabin baa alam tara ogaanin ama arag baad kayfa xaalkii facala rabbuka rabbiga uu sameeyey bi asxaabil fiil maroodiga asxaabtiisina uu ku sameeyey alam yajcal miyuusan yeelin rabbigu kaydahum dhagartoodii ay la socdeen kacbada ilaahay baytullaahi alxaraam ma duminhaynaa ay lahaayeen ilaahay muuna ka dhigin baad fii tadliilin khasaaro baadi iyo baad halaag khasaaro baad ayagii dib u ay dhagartoodii oo dhuuntoodii dib ugu caliye baad khasaaro dantay wateenoobaad in intay kan dumiyaanbaad le kacbaday waatana soo gudaaya dhahan bay wateene soo ujeedadoodii baad ilaahay baad muuna khasaarinin baad beydkii ilaahay ehelkiisina baad lama badbaadinin koodiina kuma dumin alam yajcal baad le soo muna yeelin rabbigu kaydahum dhagartoodii fii tadliilin baadiyo khasaare soo kama dhigin baad wa arsala soomuuna dinin rabbigu calayhim dushooda tayran shimbiro baad waa ay tayrkaasoo abaabiila fara kan xoo ah jamaacooyin ah baad markaasaa isu dawada daba ordi baad wa arsala baad soomuuna dinin rabbigu calayhim korkooda tayran shimbiro baad markaas abaabiila fara badan kooxa kooxa kooxa kooxa baad dayrtaasoo bale tarmiihim iyagii ku ganaysa bixijaaratin dhagaxyo ku ganaysa bale oo min sijiilin dhoobo la kariyay bale ka ahaatay bale dhoobo bale markaas intii la gubay la malaashay sideed bale camal gumac ahaan loo sameeyey unbay ayr wataa dhag mid walba bale marka madaxa may kaga dhufan dabaduna ka bixi bale dayrtaasoo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxyo ku ganaysa xijaartaasoo min sijiilin dhoobo la kariyay bale fajacalahum soomuuna ka yeelin rabbigu waayo dadkii baa kibirka badnaa iyo ciidamadii wax u kuli la'aa lala'ay laga cararahayay ka casfin bal oo kale baad ma'kuulin la cunay baad tufaa baad markaas beel la bal jeeray beel intii la bal jeeray baad sabuulkeedii la goostay oo la cunay waxayo qarankeedii baad u daadsan yahay oo kale baad sida qarankii oo kale soo looma daadinin baa la yidhi Ah, sida qarankii oo kale soo looma daadin fajacalahu soo kama yeelin rabbigu bada ka caasfin bal oo kale bada ma akuulin la cunay baad ah, sabuulkiisa iyo waxigiisa baad ay ah, ama ma ahay bal intii la cunay baad xaarkii la xaaray digadii oo kale amal labada waa suuragal in shabahay baad suuratu quraish quraish baad suuradeedii baad hada mahallu bismillaahir rahmaanir rahiim ayadana suuradihii baad markii makiga kamid tahay baad li ilaafi quraishin ilaafihim rihlatash shitaa'i was-sayf liilaafi qurayshin baa lii marka jaara majruurkan ay suuraddu ku bilaabatay suuraddii horu ku xidhan yahay culimmadu yidhahdeen baadi ilaan quraysh baa lagu soo duulay ilaan ahlu beydkii bay ahaayeen macnaha kacbadii waayo marka iyo ahlu xaramkii bay ahaayeen soo ilaahay kama difaacin oo gaaladii ba lama jebinin markaasaa la fajacalahum ilaahay baad kuwaasoo kama yeelin ka casfin bal ma'kuulin oo la cunay oo kale muxuu uga yeelay liilaafi qurayshin quraysh baad la dumideedii yaa kuwaa loo halaagay baad quraysh dumid baad marka la dumahayo baad iyo raxmad loo naxariisanayo baad liilaafi qurayshin quraysh baad marka dumideedii ilaafihim baad quraysh baad la dumidoodii ay u dunmahayeen rixlata shitaa'i waayo jiilaalka waad markaa rarashadiisi iyo wasayfi xagaaga waayo markaa rarashadii baad ay raranhayeen kaas baad marka darteed baad loo dumahayay waa mm-hmm. ay rihla tashita wasayf ama falyabuduu rabb la iskaga taalujiyo falyabuduu rabb liilaafi quraish quraish baad dumida ay dunmeen ilaafim dumidooda rihla tashita waayo jiilaalka rarashadiisii wasayfi xagayga ragashadiisiiba ay u dunmeen ay ku liibaaneen darteed dumidaa darteed falyacbuduu ha u caabudaan raba hada lbeyt kacbadan rabbigeed ha u caabudaan arintaa darteed baad ha u caabudaan baa ley markaa reexlata shitaa'i wasayf shituhu baale waa jiilaalkii sayfkuna waa xagaagi in badan waayo culimmada iyo baad xarti iyo baad marka meeshan ama iskaga walaaqmaan baad ama isku dardaraan ama ilaan innagaba jawigeena marka la fiiriyo shituhu waa qabow sayfkuna waa kula xilli kulayl inaga xagaagiiba marka inoo qabow qabow haddii la sheego marka xagaagii baa kuu soo boodi arrintuu saa ma ah waxaa u fusuushu waxaa hogaamiye u ahabada rabiic الربيع ثم الصيف ثم الخريف ثم الشتاء الربيع قوي ثم الصيف وهي مركه حقي ثم الخريف ضيرتي ثم الشتاء جيلال كيوي gugu baad markuu dhaco isaga barwaaqada badan way qaalib ah cimilada meelo waa sida meelahan oo kale lagu sheeg sheego gugu dayrtii waa inta badan ka barwaaqa badan baa la yiraahdaa laakiin qaalib adduunka waxa waa gugu baad inuu baad markaas wix badan yahay roob badan yahay gugu baad markuu waxayo qumaati baad markaa yu geedii baad markaa haday caasho cata iyo hadii baad geedii baad adkaa sida badan waxay soo deyn hayaan baad markaas man ayay soo daynhayaan mankaasi markuu dhaco waayo markaas xilligii dayrtiibaa marka waxaa ka soo baxaysa wada mirti mirtaasaa waxay bislaanaysaa jiilaalkii oo la goostaabaad rimaygubaad gugii horu bilowday goosashada u dambaysana macnaha waa geedan geed adaygoobale marka sanadkiiba hal mar go'da wey hadda dhimbiisha baad qansaxo oo kale iyo balageedaha bal u fiirsada baad markaas abadiisaas u badan yihiin gugii baad markaas aashacadgeedabalemarkaamiyadaba kolkaabale waxay soo bixinaysaabale markaas booqbay saa usoo taagi meeshuu ka dhacabay kadib ka soo baxaysa ama u fiirsada baad hadda ninkiiba aad u fiirsada geed qansaxo agiisa ku yaala ama bilcinba ama quracba man buu bixin mankaas intuu leeyahay geedkan haduu barbar man ka saaray barbar barbarkan man ka saaray basma dhimishka soo bix meeshu manku ka dhacay ushiyo ingegan oo kaliya soo hari hadhow tolku roobku doo dayreed meesha inuu dhimisha ka soo bixin baa meel kale ma ma aha baad meel kale kama soo deynaya baad kolba intuu mankaas leeyahay bayna ahanaysa baad ilaa waa abuursi horbaxanyadiisa baad marka waxa shitahana yaacnihii baad markaas eh, qabowga way ayagii baad uga dhigahaya waay marka jiilaalkii ah sayfkana bad xagaygii badan cas taasad badan cas waxay ileen xijaas ayada ku teedsan tahay badan cas waxay ku teedsan dhammaasa waaye marka boosaasi iyo berbere iyo dhulkan dhanba Soomaaliya iyo Djibouti iyo soo ma kulula xagaagii ma kulul yihiin ayagu baad waa ka xagaaga baxa leeyahay baad taawi jiilaalkii baa ayaga qabow ah oo badu baad marka aynan kululayn taasi marka ayaguna la qabaan sidaa darteed baa marka rixlatu shitaa iyo sayfidan marna yeman bay u raran jireen ganacsigooda kolka yeman aadaan oo la arka baadle marka ayagoo reer makaad ah waa ahlul baytillaahi alxaram daayo midda kale hadeed qolo walbana beydkiiban way soo xajina moogtahay hadday dhibaatayso kuwana xajkay usii fadhiyaan soomaa amid baa yiri baa mid show oo abtirka soo yar ammaan oo yiri anaga idinkana safana kaan soo abtirsa wiil nabi nabi nuux laansin ku fadhiyaa wiil baa yiri nabi nuux ma ku fadhiyaa kala garamir soo abtirsada ayagana safiican tahay baad nabi nuux ma kugu sugayaa soo nabi nuux hadda soo bari meeshid buu yiri baa marka kuwani marka qabiilkii baad u diida ama wax yeela safarkooda waxay u fadhiisanayaan hadee baad la kacbad iyo baad baytullah baa la soo aadi soo ma meeshii bay ku sugan markaas la hataabonina kuwani baad marka waa waa ahlu haramkii way ilaahay baan hada aamin ka dhiga awlam numakil lahum haraman aamina yujba ilay thamaratu kulli shay amni ilaahay baad aaman gelinahay way baad umada kale lama lahe marka yamani xiligay kulushay marka yaman bay soo aadayaan waxay kulushay baad marka xagaagi jiilaalkii marka iyada yaman u soo saranahay yaman marka waxay u soo ranayaan xilligii baad jiilaalkii qabowga ahayd xilligaas yaman usoo raranhayaan oo wixii ganacsi oo ay ku dhaamaan wax dhar soo saar badan oo wixii badan iyo ahaan jirtay taasi baad markaas iyo ka qaadanhayaan baa safar kalna shaam way shaam ayadu marka way qabowda waxaa la aadi marka xilligii sayfkii xilli xagaagii ah oo baad marka kulaylku jiray shaam oo qabow baa marka la aadhaya oo waxa la waadan meesha inta badan raashinka iyo waxa ka iman jireen xagaas marka waxay raashin waxa dana kala iman haya saas marka waligood ahayn yaman way marka way reemakaad markii way kulaylkana baad marka waxay aadahayaan sham markii qabowgana waxay soo aadahan yaman labadaas marka ku noolaayeen oo baad marka ku tiirsanayeen ayagina baad لإيلاف قريش قريش بلد من كيدي بل إيلافهم قريش دمن كوضا رحلة الشتاء جيلال كرهرشديسي باد ay u soo raranahayeen yaman wasayfi xagaagaba le rarashadiisa u safraayeen u raranahayeen baade labadaas baade markaas dumidaba le u dunmeen darteed oo ilaahay ugu nicmeeyey falyacbuduu ha u caabudaan rabba haada lbeyt baydkan sidan ay ugu nabadgaleen ee sidan loogu ilaalinhayo rabbigiun ha caabuda asagaa nicmadan siiyebaad alladii rabbigaasoo adcamahum quudiyey min juucin gaajo ka quudi shaam kala imow ila meesha waxba kama baxo awalam numakilum haraman aaminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in shay walba ma kala keen ila uu meelu ka baxay kaga raqiisnaada baad aafirad ah, ad'amahum min ju' gaajo bad ka quudi wa aamanahum aman galiyo min khawfin ah la ilahi baad wa reeb maka hataaban in loo rahayo wa aamanahum aman galiyo min khawfin absika aman galiyo baad rabbiga una caabudan wallahu subhanahu